ee taariikhda milaadiyada bilowgiisii caalamka oo mugdi ku wada jira oo dadku ay u qaybsan yihiin mujuus iyo wataniyiin asnaamta caabuda iyo nasaaro kiristaana iyo yuhuud oo xaq uusan jirin adduunka lagu toosan yahay ilaa afraad ahlulkitaabkii hore ka haray mooye inta badan bini aadamku waa inxiraafay baadi baana lagu dul sugnaa ilaahay nebi maxamed buu soo diray calayhi salaatu wasalaam liqowlihi tacaala innaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira wa daaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira annagaa ku soo dirnay nebi allahu calayhi salaatu wasalaam adigoo ah bishaareeye isla markaana digaya markhaatina ku ah adduunka oo dhan oo ilaahay caalamka uu soo diray sala allahu calayhi wasalam si uu u caddeeyo hadafka adduunkan loo abuuray ee ilaahay bini aadan u abuuray ee jiniga insi loo abuuray hadafkaasoo ah anlaa tacbuduu ila allah inaydaan caabudin bini aadan iyo jiniyo alla mooye cid kale inaydaan caabudin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka bilowgii hore dacwadu waxay ku bilaabatay si siriyo qarsoodiya maxaa yeele dadkii asnaamta caabudayay ee maka deganaa way la yaabi lahaayeen markay haddii ay maqlaan maalinta koowaadba laa ilaaha ila allah maxaa yeelay ayaga iyo awoowayaashoodba ilaahay keliya inay caabudaan ma aanay aqoon shirki bay diin moodayeen asnaam bay caabudayeen saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa taallay hareeraha kacbada iyo gudaheeda qabiil walba oo quraysh ama caraba wuxuu lahaa sanam uu ku tawasulo oo uu ku tawaafo oo uu u gowraco oo uu magan galo oo uu yidhaahdo ilaahay baan ugu dhowaanaya ilaahay markuu nabiga soo diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay dacwadii xaqa ahayd wuxuu dadka ugu yeedhay diintii nebiyullaahi ibraahim iyo muusa iyo ciisa oo ahayd ucbudullaaha maa lakum min ilaahina kayru alle keliya caabuda idiima sugnaanin inaad caabudaan ilaah kale oo aan alla ahayn nebi maxamed dacwadii waa gutay sala allahu calayhi wasalama wax badan buu dacwadii gutay waa lagu dhibay calayhi salaatu wasalaam qorayshtii maka deganayd iyo carabtii kaleba waa dhibaateeyee nebiga magacyo fara badan baa loo bixiyey markii dacwada uu la jahray sanadkii afraad bilowgiisa markii ay soo degtay fasdac bimaa tu'maru wa acridu cani lmushrikiin caddee oo dilaaci nebi allo moxamed calayhi salaatu wasalaam arrinka lagu amray oo tawxiidka ah kana jeeso mushrikiinta oo u dulqaado dhibkay samaynayaan iyo xaqan ay hortaagan yihiin oo ay diidayaan markii uu xaqa caddeeye calayhi salaatu wasalaam dadkii mucaaraday waxaa ugu horreeyey qaraabadiis abulahab ayuu ahaa ninkii yidhi muxamed waa naga waashay annagaa dad ugu xigna waanu qabanaynaa wuu waashee waxay kaloo yidhaahdeen waa saaxir waxay kaloo yidhaahdeen waa shaacir waa gabyaa waxay kaloo nebiga ku tilmaameen calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa kaahin inuu ahaa calayhi salaatu wasalaam kaahin faalalow waxay kaloo nebiga ku tilmaameen sala allahu calayhi wasalama inuu ahaa masxuur mid isagu sixran oo yacni isagaaba sixran bay yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam markii alla caddeeye allahna noo sheegay in taqaalu in tattabicuuna ilaa rajulan masxuura waxaad raacaysaan bay yidhaahdeen nin sixran bay dhaheen nebiga ka wadaan calayhi salaatu wasalaam nebigu xaqii waa caddeeyey waana ku sabray ilaahay baana amray falirabbika fasbir rabbigaa dartii nebi o u sabar u dulqaado dacwadana caddee meel kale alla wuxuu ku yihi subxaanahu wa tacaala fasbir sabran jamiila innahum yarawnahu baciida wa naraahu qariiba sabar wanaagsan sabar nebi allow innahum iyagu mushrikiintu yarawnahu waxay u arkaan qiyaamihii baciidan mid fog bay u arkaan wa naraahu annaguna waxaanu u aragnaa qariiban inuu yahay inuu dhow yahay qiyaamuhu dabcan marka ilaahay xaggiisa subxaanahu watacaala waa dhow yahay maxaa yeelay halka maalin oo ilaahay xaggiisa waxay u dhigantaa kun sano oo annaga ah kun sano oo bini aadamku waxa uu tiliyaa liqowlihi tacaala wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun hal maalina ilaahay xaggiisa waxay u dhigantaa kun sano oo kuwa aad tirinaysaan ood xisaabinaysaan idan qiyaamuhu uu dhow yahay ilaahay sida uu yidhi waa dhow yahay maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bucutu ana wa saacatu ka haatayn bucutu waa laysoo diray anigaa laysoo diray buu yidhi nebigu aniga iyo saacadda oo isku ah sidan labada farood buu isku dhejiyey sala allahu calayhi wasalam xadiid kale nebigu wuxuu yidhi kaadat isaacatu an tasbiqani saacadda qiyaamo waxayba ku sigatayba inay iga soo hormarto idan saacaddu waagii nebigu joogay ima dhoweydba marka alla wuxuu yidhi fasbir sabran jamiila innahum yarawnahu baciida wa naraahu qariiba yacnii sabar wanaagsan sabar ciddii ku colaadisa adigu ka aamus kii ku dhibaateeye iska saamax dacwadaada wado rasuulkii allow wuu sabray calayhi salaatu wasalaam alla meel kale wuxuu ku yidhi wasbir wamaa sabruka ilaa billaah sabr oo dulqaada nebi allow sabarkaagu ilaahay dartii un mooye wax kale ma ahan alla dartii weeye sabarkaagu ilaahay dartii u sabar dacwadii siduu wada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxayna iyagu odhan jireen jaa muxamed jaa majnuun jaa kaadib jaa fulaan iyagoo nebiga beenlow ku sheegaya iyagoo saaxir ku sheegaya iyagoo majnuun ku sheegaya salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi nebi maxamed waa ka nasahan yahay mana ahayn waxa ay ku caayeen sala allahu alayh wasalama marka ilaahay jala jalaaluhu ilaahay caalamka iska lahaa ee nebiga soo diray ayaa subxaanahu wa tacaala ku mahadsan inuu xaqiiqda noo caddeeyey oo nabigiisa maxameda soo diray sala allahu calayhi wasalama iyadoo mushrikiintii iyo kufaartii qurayshta ahayd ay dhibsanayaan raacidda nebiga ama dhegaysiga dacwada nebiga waxaan idin xasuusinayaa intaan nebiga la soo dirna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uusan nebiga soo diray nebigu isagoo qof caadiya ah ayuu la noolaa quraysh ku dhex noolaa markaasi waxay waxay u yaqaaneen saadiqulamiin kii runta badnaa ee la aaminay bay u yaqaaneen calayhi salaatu wasalaam maalintuu yidhi alle keliya ha la caabudo asnaamta ha laga tago ilaahay amarkiisa ha la qaato keligii ha la ateeco waxay u beddeleen magiciisii majnuun saaxir kaadib shaacir subxaana allah maxaa yeelay shirkigooda wuxuu diidayaa tawxiidka shirkigooda waxay ku nacayaan alle keliya ha la caabudo keligii ha loo yeerto keligii ha la magan galo waxyaabihii dhacay intii dacwadda bilowga ahayd magaalada maka haddaan qaar ka mida ka tilmaamo waxaa ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa habeen habeenada ka mida waxaa soo dhegaystay odayaashii quraysheed oo siaad ogtihiinba quraysh amar waxay ku bixisay maxamed iyo qur-aanka u akhrina inaan la dhegaysan karin dadkii maxamed waxay ka wadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankiisa uu akrinayo yaan la dhegaysan bay yidhaah amarkaasay bixiyeen maca daalika gurigiisaa loo dhuumanaya habeenkiiba daa derbiga la istaagaya halkaasaa laga dhegaysanaya habeenkii dambe waxaa soo dhegaystay waliid ibnu mugiira odayaashii magaalada maka ugu aweynaa ayuu ka mid ahaa weliid bin mugiira hadhow markuu soo tegay qalbigiisii waxbaa galay ugu yaraan wuxuu fahmay qowlkaanu inuu yahay xaq ilaahay subxaanahu wa tacaala ku hadlay ee waxa quraysh ku sheegayso oo qowl bashara ah inuusan ahayn quraysh buu u yimid waxay yidhi qurayshay wuxuu yidhi anugu maxamed waan dhagaystay buu yidhi qowlkiisa wuxuu iila egyahay geed buu ku tilmaamay wuxuu yidhi ina aclaahu la muthmir geed dhanka sare miro fiican kale oo miraysan wa ina taxda taxtahu la muqdiq hoosna biyaha ka fadhiyiyo korna minuu ka leeyahy wa annahu yuxatim maa taxta wax kastoo ka hooseeyana wuu burburin doonaa wamaa yaquulu haadaa bashar arrintaanoo kalena bini aadan kuma hadlin buu yidhi qowl bini aadan aha maxamed wuxuu akrinaya halkaa waxaa wuxuu ka gartay qur-aanku inuu xaq yahay weliba wuxuu sii raaciyey wa innahu la yacluu walaa yuclaa calayh isagaa sarrayn doona lagamana sarrayn doono wa innahu la yacluu walaa yuclaa calayhi qur'aankan maxamed akrinayo isagaa sarayn doona lagama sarrayn doono weliid bin muqiira waa ninka koowaad ee quraysh markaa muuqda bani maksuum waa oday hantile waa shaacir waa labiib waa sayidkii qoomka waa abujahl adeerkii wax walboo sharaf ay u yaqaaneen buu kulansaday laakiin waa kaafir mushriga odaygii gurigiisu iska soo aaday quraysh way fadhiisteen waxay yidhahdeen weliid bin muqiira hadduu maxamed raaco dhabarkan ka jaba haddana sida ka muuqata warkii maxamed buu u bogayaa calayhi salaatu wasalaam see baa la yidhi hala raadiyaa la yidhi abalxakam abalxakam waa abujahal abujahal baa loo tegay waxaa la yidhi abalxakamow adeerkaa maanta maxamed buu ammaanayey iyo qur-aankiisii awaqad facala birmu sidaasuu yeelay buu yidhi haa ii kaadi marka odaygii buu guriga ugu tagay isagoo murugaysan markaasuu yihi yaa maa bika yaa bna akh wiilka walaalkeeda maxaa kugu dhacay quraysh baan soo maray buu yihi adiga dhaqaalo kuu aruurmayso isii waa musallifay odagii dhaqaalo la-aan weeye maxamed buu rajo ka qabaa inuu adduunyo ka helo maxamed buu ammaanayey sidaasaa la lahaa odaguna nin kibir badan weeyo dhaqaalo fiican haysta in wax loo aruurayana carabtu waxay u arkayeen gunnimo iyo dulli ma anay wax ii aruurinayaan buyidhi oo maxamed rajeeye bani haashim faqiirkii agoonkii reer bani haashim ee faqiirka nabiga caayan calayhi isalaatu wasalaam maxaan idhahdaa buyidhi adaa ammaanay maxamed wuxuu akrinayay haddana waa fadhigiiba fadhiyaan waxaana la sugayaa carabtii mar dhow inay timaado iyagoo wufuud ah oo xajkii u yimaadaan carabtu waa mushrikiin iyagaa ayay soo xajinayaan dadkoo dhan waxay naga rabaan inaan hadalno oo carabtu jawaab bay naga sugaya arrinta maxamed aan ka sheegno inaan war isku raacnaana rabaa adigii noogu weynaa haddaad qirsan tahay maxamed waxa uu sheegayaa inay sax yihiin dee waa tala tarada faraheenna waa ka baxday adeer wuxuu yidhi u tag quraysh waxaana ku tiraahdaa aniga maxamed uma socdo wixiisana ma rajaynayo nin madaxaan ahay waa la yaqaan gobgobo dhashay baan ahay faan meeshaan iyo tookhu ka booda waana kakaadar imaanaya orod bi wuu shiriyey abalxakamkii u bixiyeen shaytaankii waa abujahl ayaa shiriyey odaygii waan la soo hadlay buu yidhi isagoo maxamed rabinayuuna iii iman doonaa hadduu soo socda wuu yimid marka weliid bin mugiira markaasaa le maada taquul can muxamed yaa weliid wuxuu markaa nabigu cabaar eegeeyey calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la yidhi carab baa imanaysa iyagoo wufuudii oo soo xajinaya manaasigtii hadda war inaan isku raacnaan la rabaa oon carabta u sheegday adigaa tiraada waa waalan yahay kana u dhaha waa gabyaa kaasuna u dhaha waa saaxir annagaa isbeeninayna warkeenniibaa iska hor imanaya waxaa loo baahan yahay war macquula oon carab u sheegno carabta soo xajinaysaa waa mushrikiin iyo aan haynloobina iyagoo mushrikiinay soo xajinaya maxaa yeele diintii nebi ibraahim ayaa xajka lagu amray diintii nebi ibraahim bay sheeganayaan saasay u xajinayaan waa tawaafayaan kacbaday tawaafayaan labayk allaahuma labayk bay leeyihiin labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka tamliku umaa malaka ilaahu waa ku ajiibnay mid lagula caabudo ma jiro adiga un baanu ku caabudaynaa laakiin mid yar baanu kula caabudaynaa balaadu fiiri laa shariika laka ilaa shariikan bay mid yar baanu kula caabudaynaa huwa laka adigu aad leedahay wamaa malaka awood aan lahayn mid yaroon awood lahayn ayaan kula caabudana sanamkay ka wadaan idan alla waa rumaysnaayeen rabbigood inuu yahay waa caabudayeen sanamkana way la caabudayeen laata cusaa manaad hubel waa asnaamtii ay carabtu caabudayeen laakiin waxay u caabudayeen ilaahay ugu dhowaadaan sida alla aanka ku sheegay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa waxaan u caabudaynaa bay odhan jirnay asnaamtan inaanu ilaahay ugu dhowaano subxaanahu wa tacaala waa isla qumanayn dadkan xajka soo aadaya ajar bayba ilaahay ka raba hadda shiicadii iyo qabuuriyiintii suufiya waa aadaan xajka dadka aadayayba ugu badan yihiinba maca daalika waa ahlu shirki waxayna isnoodayaan inay diintii nebi maxamed haystaan sidii kuwaas isu noodayeen diintii nebi ibraahimna haystaan mar haddii shirki lasoo soo diinta ama tii nebi ibraahim nasab sheego ama ta nebi maxamed ta nabi muuse diinta ambiyadu waa mid waa tawxiid marka wax lasoo dhexgeliyaana waa shirki diinkii ilaahay ma ahan idan carabtii waa yimaadeen manaasik alxaj odayaashii quraysheed way shireen waxaa la shir guddoominaya weliid bin mugiira waxaa la yidhi wuxuu yidhi bal adinku hadla waan idin dhegaysanaya hal talo ama hal go-aan aan isku raacno quraysh yacni kursumiya kursiga quraysh hal talo aan isku raacno hal talo aan isku raacno qurayshe waa yahay baa le adinku hadla anaa idin dhegaysanayay waxay yidhaahdeen naquulu waxaan odhanaynaa kaahin faalallo wayaan leenaha moxamed calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi waan aqaanaa buu yidhi kuhanada waa la wada yaqaanaa zamzama ama waxay leeyahay hamahama hadal hoosoo nunununu ah ninkaana si fiican oo fasiixu u hadlayaa waana la fahmayaa inaan been sheegayno haddaan dhahno faalalow waayo ama kaahin waay idan naquulu saaxir waxaan dhahaynaa buu yidhi saaxir baan dhahna wuxuu yidhi saaxirta waa la yaqaanaa nafdii cuqudii waxbuu guntumuu xirxiraa maantao dhan bu wax aafuufaya waana taasna oo ku been been bay nagu noqonaysaa saaxir waaye haddaan dhahno oo ku fashilmayna ee tala kala keena naquulu shaacir bay dhaheen waxaan ku tilmaamaynaa gabay waa wuxuu akrinaya wuxuu yidhi qad carafna shicra gabayga waa naqaanaa buu oo waxaa naqaanaa gabayga kiisa qabada walmabsuuta gabayga gaaban kiisa dheer iyo rajaska midka la yidhahdo geeraarka intaba inuusan ahayn carab oo dhan way yaqaanaan maxamed wax kaluu akrinayaa eh. wax sheega markaasay yidhaahdeen idan waxaan leenahay majnuun waayo waa waalan yaha leenaha waa waalan wuxuu yidhi laqad carafna almajnuuna waalida waa naqaanaa bil almajnuun wa waa xeejisan yahay bu ninka majnuunkaa qof iska xeejisan qof walbana ka shakiya indhaha taagayo majnuunka wuu iska shakisan yahay qof uu saaxiib la yahayba male indhuhuna taagaa waana xeejisan yahay ninkaan degan oo dadka khayrka u sheegaya oo wax ugu yeeraya ee la gorgortamaya ee wax ka dhaadhicinaya ninkaana waalan nalaka yeeli maaya dheh wax sheega idan maadaa naquulu ya abalwaliid bay dhaheen weliid bin mugiira abalweliid la yidhahda maxaan dhahnaa bay dhaheen ya aba cabdishams abma abalweliid markaasuu fakiray qur'aanka alla kaga warramaya inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadar uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in haada ilaa sixrun yuusar in haada ilaa qowlu lbashar waa hadalkii ilaahay baa ka waramaya gaalkaas waliid bin mugiira wuu fikiray qoortuu laalaadiyey wejiguu uruuriyey waddana waa fidiyey saa wejigiisa alla ka waramaya go-aan buu qaatay waa la lacnaday go-aantu qaatay markii dambe wuxuu yidhi in haada ilaa sixirun yuuthar in haada ilaa qowlulbashar waa sixir ummadii hore laga dhaxlay baan leenahay buu yidhi qowl bashar weeye kani ma ahan qowl ilaahay baan leenahay carabti waxaa la isku raacay in lagu tilmaamo qur-aankii nebigu akrinayay saaxir in la dhaho markaasay dhaheen maxaan saaxirku see ugu qancinaa dadka inuu saaxir yahay waxaan leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo aabiis buu iska horkeenaya gabar iyo ninkeediibuu iska horkeenaya laba walaalaha baa kala fogaanaya ummaddii baa kala go'aysa sidaa awgeed waa saaxir kala go'aas mataqaanaa waxay ka wadaan waa baraa'adii ahlu shirki iyo ahlu baa loo kala go-aya gabadha muslimadda ninka mushrikay diidaysaa yacnaa labada walaalaha nina ilaahay buu xidaya nina shirkigiibu ku mantida waa kala tegayaan wiil iyo aabbihii baa kala tegaya lakum diinukum waliya diini baa imanaysaa tawxiidkii baa laisku nacaya qofna shirkigiibuu ku jirayaa midna tawxiidkii buu qaadanaya kala tagaasay waxay u bixiyeen sixir ilaahay baana ku mahadsan ilaahay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam deganaan iyo wuxuu ku abuuray iyo xaq caddayn sala allahu calayh wasalama iyo wax kastay yidhaahdaan inuu ku sabro sidii bay ku kala tageen sixir bayna qur'aankii ku tilmaameen ninkii sidaa go'aamiyey oo mufasiriintu ay agtarkooda isku raacsan yihiin inuu yahay waliid bin mughiira alla wuxuu yidhi sa usliihi saqara waxaan gelin doonaa naarta saqara wamaa adraaka maa saqara saqara maxaa ku ogeysiiyey nebiyow laa tubqii walaa tadar ma reebto mana dhaafto waay maxaysan dhaafayn laf iyo lud midna kama tagto waa gubaysaa lawaaxatun lilbashar waxay gubtaa oo dubtaa oogada bini aadanka walid bin mugiira xaqi waa gartay laakiin kibir iyo isla weyni iyo tacasub iyo quraysh iyo qabyaalad buu u diiday maalin maalmaha ka mida ah waxaa la yidhahdaa abu jahal baa nebiga ka hor yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ya muxamed innaa laa nukadibuka annagu adiga kuma diidanin walaakin nukadibu aladii ji'ta bihi laakiin waxaan diidanahay arrinkan aad la timid adiga waa ku naqaanaa amiin baa tahay nin cafaafa asturan baa tahay nin sharaf badan baa tahay nin akhlaaq wanaagsan baa tahay laakiin arrinkaad waddaana dhibay arrinka ma taqaanaa atawxiid makaa la joogaa markaa salaad iyo soon iyo sake ah laa ilaaha ila allah bay ka caroodeen oy diideen shirki bay rabaan iyo asnaamtay caabudayeen taaquudkii ay daba socdeen bay rabaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina waxaan idinla imid waa khayr waa diintii ilaahay qur'aan baa soo degay qaala subxaanahu wa tacaala fa inahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun adiga ku beenin maayaan way ku ogyihiin runnimadaada way ku yaqiinsan yihiin laakiin daalimiintu aayaadka ilaahay iyo tawxiidkay diidan yihiin jaxdi iyo madaxaday ku samaynaya wuu sabray nebiga dacwadiisii maka calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyin badan baa ku soo maray waxaa ka mid ahayd isagoo sujuudsan oo kacbada agteeda ku sujuudsan ayaa abujahl wuxuu yidhi yaa soo qaadaya mandheerta neefka geela ah ee hebel hebel u dhalay shalay neef dhalay mandheertiis ayaa la soo qaaday ninbaa soo qaaday meesha raggii fadhiyay ka mid a oo aad daalim u ah lagu dilay dagaalkii beder lagu qabtay oo lagu dilay ninkaasaa soo qaaday cuqba ibnu abi mucayd cuqbaa tegey wuxuu soo qaaday mandheer neef geela nebigoo sujuudsan buu dhabar ka saar sala allahu calayhi wasalam nebigu sujuuddiisii kama kacin iyaguna garba isku garaaceen farxad iyo qosal oo aad ugu qosleen faadumaa guriga ka soo oroday gabadhiisii ayadaa ul qaatay oo ka tuurtay nebiga iyagiina wax ka sheegtay nebigu markaasuu gacmaha kor utaago habaaray toddoba nin wa hebel hebel hebel hebel ilaah adaan kaaga dacwooday toddobadii nin ee meeshaa fadhiyey toddobada beder baa lagu dilay baa la yidhaha laba nolol baaba lagu qabtay waa cuqba ibnu abi mucayd waa ninkii mandheerta saaray nebiga sala allahu calayh wasalama iyo kii kale la odhan jiray nadar ibni xaarif labadaas markii nolosha lagu qabtay oo la soo waday safraa meesha la yidhaha markii la marayey ayuu amar ku bixiyey nebigu cali iyo zubayr labadaa in la dilo ma mudna maxaabiis inay noqdaan maxaa yeelay waa daalimiintii islaamka iyo muslimiinta dhibay waa nimankii nebi maxamed iyo asxaabtiisa dhibay waa nimankii weligood xaqa hortaagnaa daalimiintaas ilaahay rasuulkiisii ku dhibay magaalada maka sala allahu calayh wasalam idan marka maxaa la isku hayey nisaacun muxuu ka taagnaa maxay nebiga u colaadiyeen dhalasho waa in adeerkood sala allahu calayhi wasalama akhlaaqdiisa waa yaqaanaan ammaanadiisa waa yaqaanaan deeqsinimadiisa waa yaqaanaan ilaa waxay gaareen dhiiggiisa ay bannaystaan oo ay yidhaahdaan waa dilaynaa oo ay damceenba sala allahu calayh wasalam inay dilaan maxaa kalifay waxay diidayaan laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabuda ma jiro alle mooye kama tegi karnay dhaheen laata iyo cusaa iyo manaat iyo hobel waa ugu dhowaanana alla waa ku dhowaa weligeen baanu baryi jirnay weligeen baan ku tawasulaynay wax u gowracaynay awowayaasheen baa ku soo dhaqmayey innaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa innaa calaa aathaarihim muhtaduun sidaasay odhan jireen waxaanu hellay awowayaasheena waddo ku toosan annagana raadkoodii baanu raacaynaa saasay dhihi jireen alla waa u jawaabay qul waxaa ku tidhaahdaa awalow ji'tukum biahdaa mima wajadtum calayhi aaba'akum ka warrama ku dheh quraysh haddaan idiinla imaado wax ka wanaagsan oo ka hanuunsan kii awoowayaashiin aad kala kulanteen wax ka fiican haddaan idiin keeno ma raacaysaan meel kale alla wuxuu yidhi awowayaasheen baan raacaya oo ayaga ku hayeen suu hadal u eg subxaanahu wa tacaala innaa wajadnaa innaa wajadnaa aabaa'anaa bay odhan jireen soo maha ilaah wuxuu yidhi awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun aabbayaashood haddaanay caqli lahayn oo aanay hanuunsanayn miyay iska raacayaan aabba hadduu baadi ah ma baadileed ku raacay mase aabba maba khaldamo waa aabbaha saas miya awowga ma khaldamo waa awowga sharaf buu leey nebi maxamed qaraabadiisii baa khaldan dadkaan ka hadlayno abuu aalib yo abulahab iyo cabdilmualib waa ahlu shirki waana qaraabadii nebiga calayhi isalaatu wasalaam qaarkood nebiga waaba la dagaalamay sida abulahab oo kale ood ogtihiin dhibkii uu geystay nebiga salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh ilaa isagoo nool naar loogu ballan qaaday naar alla uu yidhi sayaslaa naaran daata lahab naar olol badan buu geli doona abu aalib diintii makhluuq oo dhan tii u fiicnayd inay tahay diin aan gartay ayaad iigu yeertay odagaas xaqu waa gartay wuxuu yidhi lowlaa makhaafata almasabati alaabaa' haddaanan ka baqayn awoowayaashii hore inaan caayo odagii la odhan jiray cabdilmualib haashim cabdimanaaf qusay kuwaas mushrikiin bay ahaayeen inaan dhaho haddaanan ka baqayn la wajadtanii samxan bidaaka mubiina waxaad i arki lahayd si furfuran oo cad anoo kuu raacay laakiin awayaashay ma ka leexan karo bini aadanka waxa lumiyey ee la haraa waa awowgay waddadiis awowgaa hadduu awliye caabudaya bilmatal sidii quraysh awowayaashooda asnaama baryayeen oo awowgaa jiilaani iyo uweysii sheekh nuur u yeeranayey awowgaa ma khaldanaa mase waa toosnaa awowgaa waa khaldanaa awowgay waddadiisaan ka leexanayaa dembi maana waaba sax hadduu awowgaad saxsanaana raac hadduu ku saxsanaa inuu awliyo baryo awoowo ku tawasulo wax u gowraco xeer degsado meyd u yeerto awoowo awowgiis u yeerto awliyo u yeerto sidaa ku raaxatay sax kula tahay caaqilkoo dhan wuu garanayaa uwayse jiinaani loo yeertaa inaanay diinta nebi maxamed ahayn wallaahi qofka cilmigale iska dhaafa kan caqligale carruurtaa garanaysa laakiin maxaa yeelay oo dadkii ku adkeeya baatilka waxaa ku adkeeya laba arrimood nin wadaad oo iska ganacsadaa xaqii isagoo arkaya dadkii reer baatilna ku haysto maxaa yeelay haddii xaqiiqdu caddaato waa laga kala yaacaya ummaddii marna u hadlaynayaa marna mawlid u shidaya marna israa walmicraaj marna waxba marba wax u sheegaya oo dadkii waa maxuu le awliyadaasa wuu uga dhigayaa inay diin ay tahay ilaah in loogu dhowaado isaguna awowgiibu ka dhaxla xataa cilmi ahaan hadduu ogaado oo ku dhegan yahay kama harayo iyo qofka labaad oo ah mutacasib waa maxay aabbahay anuu waddadaanu ku tegay aabbahay kama leexan karo khaladba ha ahaatee haddaan aabba ka leexdo aabbahay baan ku qirayaa inuu baadi ahaa aabbahayna baadi kuma qiri karo aabbahay baadi kuma qiri karo laakiin xaq baad sheegaysaa kugumana raacayo maxaa dhacay haddaan ku soo raaco macnaheedu waxaa waaye aabbahay shariif hebel baa la dhihi jiray ama xaaji hebel baa la dhihi jiray qabuuruu ku dawaafi jiro beri jiray haddaan beri ka noqdo shirki ku tilmaamo aabbay baan ku tilmaamaya ee eh, intaan aabbay ku tilmaami lahaa meeshayda iska jooga intaan aabbay baadi ku tilmaami lahaa shirkigaygaa iska dhex fadhina waa naar lagu talagalo loo bareeray hadduu qofkaasu yahay jahannamo saasuma cayaareen si dhab hadduu jahannamo use u rumeeyey inay jirto oo laisku gurayo maxaa yeelay abu taalib buu nebigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam abu taalib waa ninka aan idiin sheegay fadiiladaas lahaa marka laga hadlayo nebiga waxtarka uu u taray fadiilo islaamnimo kama hadlay nebiga waxtarka uu u taray maxaa ka mid a ah? waa soo koriyey waa difaacay calayhi salaatu wasalaam wuu jeclaa calayhi salaatu wasalaam naftiisu u huray oo wuxuuba yidhi kallaa wanafsa muxammadan xataa nusarica xawlahu ilaahay baan ku dhaartay maxamed ka carari mayno ilaa hareerihiisa nala dhigo annagoo mayda inuu difaacuu diyaar u ahaa nebiga ninkii saas ahaa shirkii buu ku dhintay ayaantii dambe cabbaas oo nebiga adeerkiisa muslima ah ayaa weydiiyey wuxuu dhahay yaa rasuul allah adeerkaa waa ku difaaci jiray abu taalib aad buu kuu difaaci jiro dartaabuu u caroon jiray quraysh iyo carab oo dhan u kala tageen maxaad u tartay buu wuxuu yidhi alaan fii daxdaaxi jahannam jahannamo xeebteedaa la geeyey sala allahu calayh wasalam waxaana loo geliyey laba naclaan laba kabood oo min naarin dab ah laba dab laba kabood oo naaraa ah loo geliyey labadaa kabood oo laba kabta laba cagood loo geliyo naarta ayaa yaglii bihimaa dimaaga maskaxdiisu la badbadaysaa walowlaa ana lakaana fii qacriha kama qaala calayh isalaatu wasalaam difaaci iyo taageerada aniga taageera haddaysan ahaynna jahannamo bartankeedu ku wada jiri lahaa waxa keliya loo taray waa maxay in naartii uu qayb kaga jiro oo lugihiisii naartii cag laba kaboodoo naara loo geliyo jahannamo labadii kabood awgeed kulaylka hayay dartii maskaxiisi sida sababtiiba badbadaysa qofku wuxuu ismoodaya isaga inuu cadaab qabow yahay isagaana u cadaab kulul fiiriya arrintaas marka waa abu aalib ninka la ciqaabayo sidaa loo gelay waa nebiga adeerkii waana soo koriyey waana difaacay shirkigiibuu ku dhintay nin maanta jooga oo nebiga adeerkiina aan ahayn nebigana aan difaacin shirkina ku dhintay ka warrama xaalkiisa waa soomaaliya jannu aada saas miya nebiga adeerkii dhalasho haddii la yidhahdo waa nebi maxamed adeerkii waa ibnu cabdilmutalib ibnu haashim lagama yeelin ee naartu galay maadaama uu ku dhintay shirki shirkiga soomaaliga iyo shirkiga carabka kan hindigana alla ma kala jeclo kan hadduu sanam baryo kanna geed kanna dhagax kanna qorax kanna awliyo kanna ambiyo oo kulla yidhahdaan alla ugu dhowaanayna mushrikiin baa la wada dhahaa alla ma kala jecla ilaahay ma kala jeclo ninka qabri wasiilo ka dhigtay iyo ninka sanam wasiilo ka dhigtay iyo ninka nebi ciise wasiilo ka dhigtay ninka kristanka ah nebi ciisu yidhaahdo u barya ingiliishka waxaa lagu yidhaahdaa jesus christ help me ma taqaanaa waxaa laga wado yaa ciisa almasiix akifni wa iisoo gurmo hadda koronaha markuu ku dhacay viruskan yurub bal aad internetyada waxay soo qorayaan please god protect us by the name of jesus ilaahowna badbaadi magaxa nabi ciise nagu badbaadi wasiilo ma oo ilaahowna badbaadi magaca ciise nagu badbaadi kana hadduu yidhahdo ilaahu ii badbaadi awliyada fadligeeda maxay ku kala duwan yihin labada mushrik labada mushrik maxay u kala duwanaanaya nin jiilaani buu ku tawasulay nin nabi ciise ku tawasulay haddii ilaahay shirki qadarinayo ka nabi ciise ku tawasula oo sharaf badnaan lahaa maxaa nabi ciisa ka fadli badan jiilaani iyo uweys iyo sheikh nuur iyo dad oo dhan ba maxaa yeele waaba nebi ilaahay ambi dadka caadiga awliya o dhan buu ka fadli badan yahan ka wada ama ambiyada shanta nebi ee ugu fadli badan buu ku jiraa ciisa bni maryam ilaahayna si gaaru qur'aanka ugu ammaano wuxuu yidhi wajiihan fi dunya waalaakhirati wa min almuqarabiin adduuniya aakhiraba sharaf buu ku leeyahay ciisa kuwa muqarabiinta ah oo ilaahay loo dhoweeyey buuna ku jiraa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam qaar waxay u yeertaan malakul jibriil waxay yidhaahdaan hol spirit hol spirit waxaa laga wadaa ruuxu lqudus waa malakuljibriil malakuljibriil inuu fadli leeyahay shaki maleh oo sharaf leeyahay ilahay u dhoweeyay shaki male inuu nool yahay shaki male inuu xoog badan yahay ninka u yeertay waa kaafir bal aadu fiiriye malakuljibriil waa nool yahay ma dhiman waa xoog badan yahay nebi maxamed baa wuxuu sheegayba lix boqol oo garab inuu leeyahay allana qur'aanku ku sheegay shadiidulquwa inuu xoog badan yahay sharafna waa leeyahay malaa'igta muqarabiinta buu ku jira bal waxaa loo yaqaanaa waa la yidhahdaa sayid lmalaa'ika malaa'igta sayidkoodii ninkii u yeertay yaa jibriil akifnii ii gurmo jibriilow adaan kaa magan galay jibriilow adaan kuugu dhowaaday jibriilow yidhahda muxuu noqonaya shaki male inay shirki cad tahay ninka u yeertaa malakul jibriil ilaahay buu u sharig yeelay waxaa ka sii liita midka awliye bini aadama u u yeertay oo aan tabar lahayn marka shirkigii hore iyo kan dambe ma kala duwana haddii la cafin waayo asxaabtii ay qoyskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ama qaraabadii ama qurayshtii oo shirki lagu haysto dadkeenna ilaahay waxida allah ku mahadsan oo na hanuuniyey ilaahay waa inaan ugu shukrino subxaanahu wa tacaala laakiin qaar badanoo oo oo sokeeyiiya oo nala dhashay oo xidid iyo xigaalaa ayaa weli shirkigii ku jira iskulana quman culimo baas baana ku haysa dad baa ku sii lumiyey oo diin uga dhigay oo qofkii waxaa weeye war waxaan waa khalad markaa tiraado awliye looma yeeran karo ee ilaahay keliya u yeedho kuwii la sheegaya taaba ku dhig maxaa la sheegay kuwe maya maya horaa culummada idinka digtay ma ilaahay keliya la caabudaa culummada iga digtay maya bas anigu inta waa jaahil inuu xaq qaatana ma rabo culimmada digtay uu sheegayana waa ninka asaga baadilka ku hayo maxaa yeelay alla keliya ha la caabudo bini aadan male ibnu taymiyana male maxamed cabdiwahaabna male axmed bin xambalna male muusa alashcariy male nabi maxamed dacwaduu wada waa ilaahay keliya hala caabudo caqligeenaa garanaya intaan loo gudbinba cilmi iyo kitaabo ilaahay keliya inaad caabuddo keligii tugtood dantaada qabsato maxaa ka fiican meel looga jawaabo ma leh markaasaa arkay mushrik iska caraysan xaq miyaa waxaan xaq waay laakiin aniga bes ma xaq baa haa waana bes ee waxaan waa xaq waana bes maxay noqone afkaaga waad ka qirtay inuu xaq yahay waana diidda waad sii abujahal wa ama tii yuhuudi banu israa'iil alla uu yidhi alla qur'aanka ku sheego subxaana wa tacaala wa qaaluu samicnaa wa casaynaa waan garannay waan maqalnay waana ku caasinay dheheen xaqu waa hal waddo ilaahay keliya la caabudo nebi maxamed la raaco waddo labada yaa yaqaan waddo labaadoo ilaahay loo maray yaa yaqaan ma jiro islaam kale miyaa jira kii nebi maxamed aan ahayn ka nebi maxamed kiisa miyay ku jirtaa meeshii looga yeero joogoo jiilaani dacwadaas tii nebi maxamed miyay ku jirtaa waa maya idan waa baatil waa shirki haddana dadkii u macaanaaday oo aan lagaa fujin karin qofka hadduu muddo ku dhaqmayey qaraabadiisuna ku dhaqmayeen weli bunkiin la iska duba iyo fooxa ayuu iska wuu u bogaya wuu iska rabaa laakiin hawshu intaa waa ka weyn hawshu intaa waa ka weyn tahay sidii nebi maxamed loo dhibay waa ducaadda tawxiidka loo dhibaya marka hore sabar baa u dardaarmayna ayaa adkaysi marka labaadna bishaarayso haddaad nebi maxamed raacday bishaarayso adduunka dhan hadduu isku tago janno janna ku siin karaa adduunka oo dhan hadduu isku tago naar maku gelin karaa haddaad ilaahay raalli gelisood keligii caabudayso nebi maxamedna raacday bishaarayso laba islaam ma jirto islaam waa hal waa midka nebi maxamed alla la soo diray shanta salaadood tuko rabbigaa keligii caabud ha u sharig yeelin shirki diintii nebi maxamed ma aha waa diintii abujahl iyo ibliis ilaahiyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin in allaha bariun min almushrikiina wa rasuulu ilaahay mushrikiinta beri buu ka yahay rasuulkiisuna beri buu ka yahay calayhi salaatu wasalaam idan waxaan rabaa inaan dhammaanteen isla fahamno xaqiiqda in laysu sheego dadkeennu allah ha hanuuniyo ilaahay baan hanuun uga baryayna inaan xaqiiqda istaabsino waddadii jannada aan raadinno ninna naftiisa cadaab uma rabo caaqilku ha ka fikiro adduunkan zaman yar baad joogtaa berri baad ka tegaysaa waddadaad qaadaysa waa aakhiro ilaahay hortiisaad tegaysa janno iyo naar mid baad geli doontaa xaggee geli doontaa ma taqaanid soo in ilaahay la baryo ma ah soo in ilaahay loo hoggaansamo ma ah soo in cadaab laga magan galo ma ah soo in jannada raadiyo ma ah soo ilaa caalamka iskale samadan taagay maan gacmaha u taaganno keligiis ma ilaahay baa i yidhi uwas ii soo mar mase ilaahay baa i yidhi geedishaan buu soo mar maya toos baan u bara yaa rabbi may maqlo may arko xaaladayda soo ma dhammayste waxaan rabo soo ima samayn karo haa ma buu la tashanaya maya so wax walba asaga ma qaban karo maxaa hebel fadligiisa sio hebel daladooniisa maxaa u le xaggee ka taga hebel fadligiisa hebelka laftigiisa aad leedahay waa ku baryaya xaggee buu jiraa yaa sheegi kara maanta uweys iyo jiinaali iyo sheekh nuur dad intee ahayn naar iyo janno waxay ku jiraan yaa yaqaan maya addoommo ilaahay ahay nin kastoo muslima allah u naxariisto ilaahay baa la xisaabtamaya laakiin adiga taada ka fakir taada ka fakir beeni aanan ku dhimanin xeerku tolku sharciga ilaahay maaha oo dasaatiirteed bini aadan ku dhaqmo sharciga ilaahay maaha oo mayd loo yeeranaya diintii nebi maxamed iyo caqiida saxiixayn maaha runtaan isu sheegaynaa qof walba waxaa laga yaabaa inay adkaato qof kaloo saa runta kuugu caddeeyo inaad hesho maxaa yeelay wax badan baa la oo la daboolay alqaban baa la saaray alqaban ma taqaana maalkan xanjeerada lagu daboolo maaragta kaasaa xaqi lagu daboolo shiikii asagoo garweyn buu dul fadhiya hoosna waan ka babinaya korna waan ka daboolay manhaju salafi saalix buu ku dhihi shirki uf alla diiday aa ah, ah, mushrikiinta kuwan a ah, dadkaa ku degdegin shirkiga la sheegaya aw ilaahay shirki ma cafiye wuu akrinaya shirkiga alla uusan cafin cirkaa meelahan miyuu mara buurahan miyuu kudhex jira mase waa caqiida dad rumeeyo dadkiibuusan tilmaamin ma sheegayo daboolkaasuu kaaga haya korna waa ka bobinaya maasha allah calaa manhaji salafi saalix hmm, buu ku dhihi waxba kama jiraan marba hadduu caddayn waayo shirki shirkina joogo haddii cudurku maqan yahay waxbay ahaan lahay dhakhtar baa tahay qof jiran baa kuu yimid wuxuu ku yidhi baar waxaad ku aragtay markaad baaritaan ku samaysay medical consultation dhakhaatiirtu way garanayaan waad baarta faxs baad ku samaysay waxaad ogaatay sambabadu inay duleelaan tii bisha hayse chronica haddaad u sheegta ninkan wuu xanaaqaya war maanaa qaaxa qaba maaha uu dhihi marka ninkii baad ka baqday waxaa samiyo ah xoogaa yar baa ku haya hargab baa kugu xumaado waxaad yeelsa barstaboolkan qaado ninkaa ma khiyaantay masaasxaan baa ufash waad khiyaantay ah, maasha alla waa filaya dhextooda toore dadka been bay ii sheegayaan adaa saxsan barstaboolkiisi iyo xoogaha sharaabo iska qaadan waa tegey muxuu qabaa tuberculosia t b xabadka ninka shirkiga qaba maanta ninka u qariyey ee aan u sheegin wuxuu la mid yahay ninkaas dhakhtarku u yimid ee xaqiiqda inta qartay yidhi maasha allah maxaa kaa fiican xayaaka allah magacaa xusein xusein ibni cali ibni abi aalib magaciisaa leeda allah yabaarak fiika haa salaada tuko iska qurxi salaada midigta ku cunwalaanle dharka gaabi surwaalki maaragtay aqowgiyu dhaafin a midigta ku cun shirkii mushrik midig ku cuna maxaa isbedela asalkii uma sheegay shirkigi waa aragtay waad u she u sheegto wuu kugu colaadinaya ninka caddaynayana muxuu la mid yahay tibiguu baaray wuu arkay dhegaysurniyo baal waxaa ku haysa haddaadan iska gaarin mar dhowna u dhimatay khatarta ama xanaaq ama xanaaqin caddeeyo wakaa runtii buu u sheegay ninkii laba mid buu noqonaya inuu isdaweeyo iyo inuusan isdawe nagata ku yidhahdo kugu xanaaqo ku caayo meelaa kaa caayo ninka shirkiga ku jira u caddee oo weliba si xikmadaysan ugu sheeg waddadan waddadii abujahal weeya ilaahayna ma cafiyo ha hamaaweelin markaa maxaa dhahaysaa laba midkood bay noqonaysaa inuu ku yidhahdo neef khayr allah ku siiyo ilaahay baa ii kaa soo diray waa ilaah baa sababkaa igu hanuuniye ilaahu adaa ku mahadsan mar dambe awliyo iyo awoowe iyo shiikh dhinta uma yeeranayo keligaa rabbigiyo adaa sabab u ahaa hanuunkii ama waa diin oo naga tagorayaa bidiciyo wax badan baa la sheegay adinkoo kale culummada idinka digtay dhuuntu halkaa diintuma dhaafsiisnaa la yidhi horaanu warkiina u maqallay intuu gabgabgab gebgebgabdhowdhow kaa tegayaa fooxiisana waa shidanaya laakiin adiga xaqii waa u sheegtay cilmiga aan gudbinna marka dadka garanayo ilaahayna aan ugu shugrina inuu tawxiidna baray ilaahay in loo hoggaansamo keligii inuuna baray ilaahay baan ka magan gelaynaa caqiidada faasidka oo waa waa midda shirkiga maxaa lidka oo dhanka kale ka soo jeeda alkhawaarij hal qof oo muslimoo soomaaliya ma joogay dhehen ilaa aniga ma ahane qolo jabadgeella ku xaraysan soo ma taqaanaan keligeenaa muslima isoo reec haddii kale gaala tahay waxaa rabtaba akhri muwaxid kasta ahow mujaahid ahow taqi ahow hoostaad ka xariiqan tahay waxaas waa caqiidatu lkhawaarij midna waa caqiidadii shirkiga waa kuwaan meydka u yeeranaya oo awliyadii baryaya oo dadkii dhaha dhegaysanina war ka carara wahaabiya balaayiya magacyo sheegaya war magax kale meeshan ma yeelo alla keliya caabud nebi maxamedna raaca ilaahayna tuuba waxaad tidhaahdaa ilaah waddada xaqaa igu toosi rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaطila baطila warsuqna ijtinaabah rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar allahuma اصrif cana shara ma qadayt allahuma اصrif cana shara ma qadayt allahuma ina nacuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaam wa min sayi اlasqaam ilaahu cudurkaa wareegayaanu ilaahuw adaan kaa magan galnay ilaahow adaa abuuray adaana iska leh ilaahu adaan kaa magan galnay naga badbaade ilaahuw fayraskaas koroone naga badbaade fayraskaa mid ka daran baa jira shirkiga ilaahu naga badbaade koroone iyo shirkiyaa daran shirki baa daran wallaahi maxaa yeele korona haddaa ku dhimanta ahlutawxiidta janna wada aadi laakiin shirki haddaa ku dhimanta xaggee aadi khaalidan fi jahannam kanaa ka daran marka ilaahu shirki naga foge ilaahow shirkina nacsii ilaahu inta ku jirta hanuuni ilaahu inta ka hanuudana waddadooda ku sug ilaahu kuwa baadida ee murjiyada iyo khawaarijta ilaahu dib u soo celi ilaahu fahamsii manhaji salafi saalix yaa arxam araaximiin yaa daljalaali waalikraam ilaahu dhulkanaga dhul ilaahu keligaa laguga caabudo ka yeel lagugu hogaansamo keligaa ka yeel yaa rab alcaalamiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم